imaam lmuxaqiq naasir sunna shaabuddiin cabduraxmaan ibni ismaaciil cabduraxmaan ibnu ismaaciil ibni ibraahiima muxadid hishaam almacruufi biabi shaamata fi kitaabi albaacid cala inkaari albidaci walxawaadid waxaynu ku soo jiray risaaladii ahayd alkalimaat annaafica fi lmukafiraati alwaaqica ku saabsanayd shirkiyaadka iyo kufriyaadka ka dhaca bulshadii xilligaa ay uu joogay sheekhu noolayd ee islaamka sheeganaysay iyo sheekhuu soo sheegay inuu ururin doono aqwaasha iyo nuquusha culummada madaahibta afarta ka tirsan ee ku saabsan mowduuca asaga ah kitaabkuna maxwarkiisu intaasuu ku dul wareegahayaa weliba khaasatan waxaynu soo tilmaanay shirkiyaadka iyo kufriyaadka khuseeya ee shirku alcibaada aw shirku aluluuhiya ayuu sheekhu ka hadli doonaa waxaa u dambeeyey marka naqli min aimati alxanafiya ku saabsan wuxuuna soo hormariyey kalaamu shaaficiya marka fasalkani waa gabagabo fii aqwaali alxanafiyati washaaficiya wuxuuna sheekhu yidhi waa min kalaami shaaficiya shaaficiyada hadalkooda waxaa ka mid ku saabsan in ruuxa islaamka sheeganaya shahaateynka ku dhawaaqaya tukanaya soomaya salaadaya uu shirki iyo gaalnimo ku dhici karo iyo wlmaalikiya kala maalikiyadaa idiima qoraan filhayaa marka meesha in lagu daro waa sawaab wey nusakhda qaarkood baa ku darahaya wa min kalaami ashaaficiyati waalmaalikiyati waxaa ka mid a maa qaalahu limaam imaamku wuxuu yidhi almuxaqiqu taxqiijiye cilmiga cilmiga sugahay dhiraandhirinhayay naasiru sunna sunnadana u gargaaraya shahabuddiin cabduraxmaan ibnu ismaaciil ibraahim muxadiu shaam shaam muxadidkeedii ahaa waana mu'arikheedii fuqahada waaweyn ee shaaficida lagu tariyaa mujtahidiinta ah waxaa kaloo lagu tiriyaa muxadithii ashaam wuxuu ka tirsan yahay mu'arikhiinta shaam khaasatan ee mu'arikhiintii sanadka ee qarniga lixaad iyo toddobaadba almacruuf loo yaqaan ee ku caanbaxay biabi shamata fii kitaab اlbaacid wuxuu ku yidhi calaa inkaari اlbidac wاlxawaadis waa kitaab magacii kitaabkiisa loo yaqaana albaacid calaa inkaari اlbidaci wاlxawaadis safxada ama bogga labaatan iyo afraad buu sidaa ku yidhaahdaa hadalkiisuna waxaa weeye wa min haada waxaa ka mid a shirkiyaadka iyo bidacda dhacay u baahan in la inkiro ama la diido laga hortago maa qad cama alibtilaa'u bihi min tasyiini الshayطaani lilcaamati takhliiqa alxiiطaani wاlcumadi wa mawaadica makhsuusa fii kulli baled idinku waxaan filayaa nuskhdiinu waxay ka bilaabanaya wa mawaadica makhsuusa hadal horaa ka go-an oo nusada qaarkood ay qorhayaan muhiim jiddan oo kitaabka asalkana ku jira wa min hada xawaadista iyo bidacda dhacay waxaa kamida u baahanna in laga hortago la baabiyo maa shay baa ka qad cama uu baahay alibtilaau imtixaanka laysku imtixaanay bihi asaga yacni fidno baahday iyo balaayo dhacday oo ummadda lagu imtixaanay baa jirta oo min tasiini shayaani shayaanka qurxintiisa ah muxuu u qurxiyey lilcaamati caamada wuxuu u qurxiyey takhliiqa alxiyaan derbiyaha in cadar la mariyo takhliiqu waa min alkhaluuq waa cadarkoolle waxaynu dhihi jirra weye derbiyada iyo qubuurta iyo adrixada iyo waxay marmarinhayaan cadar iyo wax udgoon ayay ku jiidahayaan oy marinhayaan iyo walcumadi tiiradaha tiirarka tiirar waaweyn ayay markaasi barakaysanhayaan oy markaasi la dhacahayaan cadar iyo waxay doonaan marinayaan iyo waa mawaadica goobo makhsuusa gooni ah iyo amaakin iyo buqac ee gooni ah ayay ku dhufanhayaan marinhayaa takhliiqaas iyo cadarkaas iyo uunsigaas iyo fooxa kusii daynhaya fii kulli baladin baled kasta ma aha wax gooni oo dimishqa khuseeya ama shaam khuseeya waa dhulkoo dhanba iyo dunida dadka jooga muslimiinta sheeganaya in badan oo ka mid a ah waxaasay sameeyaan buuhi fii kulli baladin yaxkii uu u sheegaya lahum ayaga waxaa u sheegaya xaakin ay yanqulu lahum naaqil wey alxaaki huwa annaaqil walmucabir can shay wuxuu u sheegayaa annahu asagu ra'a inuu arkay nin xaakiha iska iman nin baadhiya inshaaraan arkay maxaad ku aragtay goob hebla ha la barakaysto halkaa ha la fadhiisto maxaa yeelay nin weli ah ku duugan oo ku xabaalan geedka asaga geed barakaysan wey ninka harsada xanuun oo dhan buu ka caafimaadaa ishaa ruuxii ka caba xataa wuu ku barakoobahayaa wax doona la sheegahayaa annahu ra'aa inuu arkay fii manaami hurdadiisa uu ku arkay bihaa goobta ayada ama mawaadicdaasi axadan buu ku arkay oo miman shahara aw shuhra bisalaax dadka ku caanbaxay lagu caanbixiyey inuu wanaagsan yahay awliyadii iyo culummadii iyo sulaxadii dhammaaday ka horreeyeen nin ka midoo caana dadku yaqaanaan ayuu odhanhaya hebel halkaasuu ku xabaalan yahay iyo walwilaayati ilaahay jacayl iyo alla kacabsi ku caanbaxay oo ilahay gacal ka dhigtay fa yuxaafiduuna caamadu waxay ilaalinhayaan calayha cala almawaadici goobihii loo ishaaray ama loogu riyooday bay dul gowriirsanhayaan maca tadyiicihim ayagoo halleeye oo dhumiyey faraa'id allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay waajibaadkiisi iyo mxuu ahaay faraa'ijhiisi iyo wa sunanih sunantii ilaahay diintii sunnadeedii iyo waajibaadkeediina waa baylahiyeen meel bayna kaga dhaceen wamaca dalika amaakin makhsuusa ayay fadhiisanayaanoo ay baraka ka rajaynayaan wayadunnuun waxay malaynayaan walkalaama maa zaala liabi shaama waxay moodahayaan annahum ayagu mutaqaribuuna inay alla u dhowaanayaan bidaalika arrinka asaga ah iyo meelaha iyada in la barakaysto la fadhiisto uma intaa kadib yatajaawasuuna way tallaabayaanoo way dhaafayaan daalika fadhigii iyo mxuu ah tacdiimkii bay dhaafahayaan ilaa an yacduma waqcu tilka alamaakini fii quluubihim markor waxayd meesha hala barakaysto nin weli a joogay hala salaamo ha lagaa dhawaado bay ahayd waaga dambe waxaaba intay hawshu gudubto ayaa qalbigooda waxaa ku weynaanaya amaakintan inay baraka khaasa leedahay ila an yacduma ilaa uu weynaado waqcu tilka amaakin amaakintaasi dhicitaanka ay dhacdaa qalbigooda qalbigaada awood ku yeelanaysaa makaan bay kaa dhacaysaa way ku weynaanaysaa fii quluubihim quluubi alcaama caamada quluubtooda waxaa ku weynaan rutbada iyo cadamada iyo darajaynta iyo qadarinta amaakinta ayadaa fa markaasay weynaynayaan wayarjuuna waxay rajaynayaan ashifaa'a eh, inay bogsad iyo caafimaad bay oga rajaynayaan limardaahum kuwada xanuunsan meesha ha la geeyo caraha laga soo qaado biyaha laga sameeyo inagu waa naqanaa de markaanu biyoloya la tegi jiray iyo qubuurta wadaadaha la caabudi jiray hum awthaan weeye qabrigu waa wathan yucbad min duuni illaah waa tawaaqiid iyo asnaam min duuni la caabudi jira weeye hadday ayagu wadaadihii meesha ku xabaallaa aysan hawshaa raalli ka ahayn tawaaqiid odhan mayno lianna min shardi taaqi waxaa ka mida an yardaa bidalika alficl waxaa lagu samaynayo iyo cibaadada likhayr illaah iyo shirkiyaadkaas markuu ruuxu raalli ka yahay ama uu doonayo ama uu codsaday ama uu dardaarmay ama uu sallimay ayaa taaqin la yidhaahdaa laakiin waa sanam iyo wathan wey awthaan tucbadu min duuni illah bay ahaayeen wadaaduhu ayib qubuurtoodii baa laga dhigtay marka ciid baa laga soo qaadi jiray biyolow caraa laga soo qaadi jiray caradaasa marka dadka loo qaybin sidii biyihii zamzamka loo qaybsan jiray ayaa loo ilaa yowmina hada waxbaa baaqi ka ah wayarjuuna ashifaa'a caafimaad iyo bogsad ayay ka rajaeyeen limardaahum min tilka alamaakin iyo wa qadaa'a xawaa'ijihim iyo dantooda in loo gudo ninkii muraad leh halkaasuu tagahaya muraadkiisi baa loo gudahaya binnadri ay bisharti laha in qubuurtii iyo amaakintii iyo awliyadu meeshay ku xabaalayd ayaa nadar laga soo gelahaya ayib ma dan baad leedaha islaantii baa kuu dhali weyday geeli tarmi waayey colaad ka bixi weyday iyo shiidnimaa dabada ku dhigatay oo kaa hadhayba weydayba howlahaasoo dhanba inaad bukurta faqriga tuurta ma u jebisahee sheekh cabdilqaadir u tag sheekh uweys u tag sheekh muxiyudiin celi u tag sheekh mxuu ahay nuur xuseen u tag sheekh cali barikaale u tag owkaasaas eh, sheekh samatar u tag ow barkhadlo u tag sheekh abaadir iyo halkaasi adare aad sharad ka soo gal sheekhu hawsha hada iga hadho oon caafimaad helo oo ilaahay ii barakeeyo waxaad leedahay dibi baad leen aan kuu gowraco ayib waxaad leedahay hal weyn ayib waxdaraan dhigahaya waqadaa xawaa'ijihim binnadri wanadru qurbatun wacibaadu ah waa shirki iyo kufri billahi alcadiim wahya amaakintaas iyo mxuu ahay goobaha la tagahay barakada laga sugahayo bayna cuyuunin wa shajarin wa xaa'itin wa xajar inta noocay u qaybsantahay bu sheekhu sheegay bishabat almaqdisi inta goobee la barakaystay la tago hiy waxaa weya maa bayna uyun ila isku dhex taalla meele ila biyooo durdura oo laga cabo iyo ceelo la tago iyo washajarin geeda la barakaysto iyo waxaa'idin darbi ayib iyo waxajirin dhagax meel yaal dhagax weyn oo meel yaalla ayaa la barakaysanaya wahya wa fii madiinati dimishqa caasimada suuriya haddaad garanaysaan saanaha allahu tacaala ilaahay ka ilaaliya dhib iyo baabe mawaadicu baa ku yaalla buu sheekhu sheekhu joogay buu ka hadlaaya goobaha ku yaala mutacadida fara badan oo tiro gaadhay ka cuwaynat alxuma ilyarowdii mxuu ahay qandhada laskaga mxuu ahay laskaga m laga barakaysan jiray cuwaynat alxuma baa loo yaqaanaa ilyaroo marka durdura oo socotay ahaydoo biyo ah, marka ruuxa buka ama kaarku hayo ama ay qandhadu ay hayso ayaa lagu eh, daawan jiray la jiray waa la barakaysanhaya khaarija baabi yani albaabka tuuma loo yaqaano banaankeeday ku taala goobta kaga tagaan maadadu sheekhu kuu sheegaya waxaa ka wa min dalika alcumuud tiir baa ka mid a almukhallaqu cadarkoola la mariyay daakhila baabi sahiir ku yaalla asna albaabka baabu sahiir loo yaqaana dimasha ku yaalla marka laga soo galo gudihiisa tiir ku yaallo asna la barakaystaa jiroo laisku dhajiyo sidii multasamkii iyo xajarul aswadkii loogu dhegi jiray loogu dhago waxaa kaloo ka mid a washajara alyaabisa iyo geed qalalan waa qod dogob meel yaalla weeye khaarija baab nasr oo asaguna ku yaala baabu nasri banaankiisa abwaabtaani wuxuu sheegaa alimaam eh, maqdis ku sheegay kitaabkiisa sheekh waa gooy asagoo waa gaabiye asal in la odhan jiray abwaabtan waa abwaabtii uu sameeyey ka tagay nabiyulahi sulaymaan abwaab qadiima ah oy magaaladu oo laga soo geli jiray dimashq aad bay u horraysay muxuu ahaayey inkastoy baa'iday waagii damba baabaday kadibna la nooleeyey haddana waa abwaab la sheego fi taariikh alqadiim inay ka soo joogto min sunci nabi nabiyulaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam si kastaba noqota albaabadaasay ku taallaa washajara alyaabisa geedka ingegan baa ka mid a ah khaarija baabi nasri ku yaalla fii nafsi qaaricati ariiq wadada bartankeedu ku yaalla wadadaasi baabu nasri soo gasha bartankeedu ku yaalla qaarica ariiq waa wadada bartankeeda meesha lagu socdo wey aariiq waa wadada qaaricana waa meeshay cagtu iyo ku dhaca wey la maro sahala allahu allaha fududeeya qacaha geedka ingegan wax gooya wajtisaasaha iyo ruux ka fujiya min asliha asalkeedaba jirida u sibi xeedada geedku haddii la gooyo inuu fufa laga yaabaayo wax xeedahaba u bixiya ayib haddu asagaaba qod ingegane waxa weye sheekhu waa ku xanaaqsan yahay geedka asaga ayaa ciilka haya ilahay khayrkii loogu sharig yeelhayo ducadan ilaahay baa ka aqbalay abushaamat almaqdasi nawi baa laftirkiisu ka calacalay kama fii taraajimhi geedahan iyo waxyaabahan la baryahay ilahan iyo dhan inay shirki yihiin uu ka calacalay ibnu taymiya intaba cagta mariyey ducaa abi shaamat almaqdasi iyo ducaa yaxya nawwi eh, eh, mxuu ahaay uu ilaahay ka baryey bacda mxuu ahaay waxaan ka yar waxaan ka badnayn bacda qarn waa haddii laga soo bilaabay dhalashadiisii haddii kale kaba yarba waa dabishaama nololbu ku soo gaaray imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh laba jira meelaha ama afar jira ayuu dhintay abishaamat almaqdasi taqriiban ibnu taymiya meelaha dhishaan filahaya almuhim wax yar kadibba sheikhulislaam markuu xoogaystay awood yeeshay xeer badan buu intuu maalin kacshay ee wuxuu yidhi asnaamtii nawowi ka qayliyey oo abishaame ka qayliyay baynu soo kala baxaynaa inakera waxaa le may maaniga daysa dowladda dowladda warkeeda joojiyadu soo baxa xeer konton uu kaxaystay faas weynna wuu qaatay faasu ibraahim alkhayl calayhi salaatu wasalaam oo kale uu la kacay aruurba intay galeen bay wixii dhanba dhulka geedkii yaabisadii camuudkii mukhallaqaha ah kulli dhulkay dhigeen weliba sheekh wuxu mid kasta anaa idin bilaabahaye dad cabsanaysaan aniga waxay gaadhaan markaad artaan inaan nabad qabo idinkuna igu dayda dhulka cardaduha laga dhigay dib baa laakiin qayba loo soo nooleeyey shaydaanka hadda jooga ee murtadka eh, eh, nusayriga ah qaybuu dib usoo asaasay oo aminkan baaqi ah sahla allahu allaha eh, sahlo qacaha qaca tilka alamaakini walashjaar waijtitaataha in laga siibo oo laga bixiyo min asla xididkeedii famaa ashbaha maxaa oga ekaasha badan amaakinta iyo mawaadicda la caabudo ama la barakayso bidaati anwaain daatu anwaad tii wax la suri jiray ayb anwaadku waa min annawd nawdkuna waa atacliiq in wax lagu hore sheega meel la saaro wax laga lalaadsa la marka geedo waxay carabtu lahaan jireen ay barakaystaan oo sanadkii mar yimaadaan oo ku alla baryaan oo seefaha iyo warmaha sudhaan marka waranka iyo seefta meesha la suray bara ku hadhow dadkuu laynhaya waxbuu goynhayaa saasay aaminsanaayeen koonfur amminka waxaa ka jira geeda noocaasa oy qabaa'ilka qaarkood ee iskugu tagaan sanadkiiba mar ay iskugu tagaan xoolo lagu qalo quraama lagu akhriyo la barakaysto la tago geed gooni oo magacaaban baa jira ayib geed loo jira baa jira annagu aan lahayn caleemasaar la yidhahdo ku oli jiray isaguna meel udhaxaysa ceel barde iyo goday meel udhaxaysa ku oli jiray caleemasaar baa la yidhahdaa qolyahan reeba fata aad u garanayaan filhayaa marka nin walba sharad buu ka geed lebi u ahaa lebi weyn buu ahaa aad u kala baxay meel dusha ku yaal marka lafaha caqiiqada lagu xidhaya walqalka wiilka lagu soo xidhahayaa haweenayda dhali weyday baa sharad ka gelaysa odayga xoogow motoorku ka damay baa asna sharad ka galahaya inkuu geelu u tarmi waayey baa sharad ka galahaya geedku waxaad soo maraysaa waa kufahayaba waxaa laf ka taagan tahay ama calal ka lalmada wuu dhaqaaqilaya geedku geedku inuu dumo ayuu ku siganhayaa waxaa saaran taqriiban boqol kiilo oo wada unlaf iyo xadhig iyo calal ah iyo mara lagu dhajiyey ah. sagaashan iyo afartii bay wadaadihii itixaadkaa gubeen intay soo mareen bay arkeen inuu yahay daatu anwaad dab bay geedku waa qoyaanaaye marka inuu gubto dhammaaday mudun waa ka tageen roobkii ka dambeeye daa'ibuu iska fufay uu baxayba laba kaclayn bayba ka qaadeen qoyskii meeshaa degaayo waxay dhan wakaas waaba awliye ilaahay weeyeba ma wahaabiya akhwaan baa annagu geedka annaga karhay mar dambuba sii fufay asagoon meel la gaadhin baa la buuxiyo laga buuxiyey alaabtii la saari jiray waagi dambe laba sano kadib bay haddana soo mareen u leecahay intay qabteen oy gubeen bay haddana xididaha u siibeen dib damba soo fufaydhen waa lagu kala tegay ilaa amminkan waxaan kolley xusuustaa iyagoo labada qoys ee reerkii meeshaa degahayay geedka iska lahaa iyo qolyihii gubay oo u badnaa qoys kale isku haystaan gartu taagan tahay oo geedka aad goysan magtiisa bixiyo soo celiya laysku haystaa ugu dambayso almuhim waa meel kastaba waa laga helaya meel kastaba waxaasi waa jira hawshaasi marka waxay u baahantaha waqti in lagu bixiyo famaa ashbahaha maxaa uga ekaasha badan geedahan iyo dimishqa dusheeda ku yaalla bidaati anwaatin alwaaridda ku soo aroortay fi lxadiidi aladii rawaahu muxamed bnu isxaaq wa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriy can sinaan ibn abi sinaan can abiwaaqidin laytiyi qaal saxaabiga wuxuu hi kharajna maca rasuuli اllah rasuulka ilah baanu la baxnay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa xunayn xunayn baanu la aadnay sanadkii sideedada hijrada riwaaya xadiidku uu leeyahay cinda tayaalisi fii musnadihi na ku yimid waxaa ku sugan kunaa maca rasuulilahi bixunaynin wa naxnu xadiiu cahdin bikufrin ragga codsaday ee hawshaan codsadnoona waa saxaabadii labada kun ahayd ee muslimatulfatxi loo yaqaanay ee soo raacday duulaanka asaga ee khilaala shahrin ama aqala min shahrin islaamka ahaa raggii ansaarta ah muhaajiriin ee qudamada ah hawshan waa garan hayaan shirki iyo wasaail shirki waa soo kala bogsadeen ayagu niman hawsha ku cusub oon wax badan weli aan fahansanayn ayib laakiin islaamka u asaxixoon loo sharxay ayaa hawshii weli wuxuun markaa caadaadka kaga dambeeyaan kharajnaa maca rasuuliillaah rasuulka ilahi baanu la baxnay ilaa xunayn ka baxnay waade xunayn baan la aaday wa kaanat liquraysh qurayshna waxaa u ahaa shajaratun geed khadraa cagaaran cadiimatun wey ya'tuunaha ay tagaan kula sanatin sanad kasta ay tagaan fa yucalliquuna waxay ku xidhi jireen calayha cala ashajara silaaxahum hubkooday ku xidhi jireen wayackufuuna way ku nagaan jireen cindaha cinda ashajara wayadbaxuuna waa u gowric jireen laha ayadaa darteed waxay u gowrici biha wa tacdiiman laha wa fii riwaaya xadiidkaa zuhri uu wariyo mxuu ahaaye can sinaan abi sinaan uu ka wariyo asaguna waxaa ku sugan riwaayo ka mid a ah, kharajnaa maca annabiy nabi maxamed baanu la baxnay aan raacnay weeye qibala xunayni ee jihata xunayn xagga xunayn baanu u raacnay ayb walilmushrikiina mushrikiintana waxaa u ahaa sidratun geed gob ah geedkii weynaa ee khadraaga inuu gob ah baa laguu sheegay oo geedahoo dhanba uusan ahayn yackufuuna calayha ay ku nagaadaan oo maalmo dul fadhiyaan wayanuutuuna ay ku xidhaan biha ayada aslixatan bay kala laadshaan waad suraysaa gadaamuu leeyahay iyo meel gantooyina wax la sudo markaasaa la sudhahaya waa la harsanhaya waa la barakaysan yuqaa'u laha waxaa lagu magacaabaa daatu anwaatin tii wax la suri jiray ama wax laga lalaadin jiray baa la odhan jiray fa mararnaa waxaanu soo marray waa dhaqankii marka quraysh ay lahayd fi ljaahiliyati qabla alislaam fa mararnaa waxaanu soo marray annagoo xunayn usii soconna makana ka baxanay bisidratin geed gobaan soo maray oo geedihii aanu naqaanay ee waagi hore la barakaysan u egba oo asna quruxsan faqulnaa waxaanu yaa rasuul allah ilaahi wa fi riwaayat اluulaa riwaayada horeenu soo kaxaynay waxaa ku sugan wa kaana tusamma daatu anwaad baa la odhan jiray geedaha noocaasoo kale ah magacaasay qaadan jireen famararnaa bishajaratin baanu soo marray cadiimatin weynoo khadraa cagaaran oo deqoyan qoyan weeyo caleen leh oon engeginba fatanaadaynaa waxaanu iskaga dhawaaqnay min janabatay ariiq wadadii dhinacyadan iskaga yeedhnay waa la socdeen ma ogtahay markii la socday la qulqulahayay waa isku qayleedeen geedkan waa kii oo kale kaalaya hebeelow hebeelow waa lasku qalqalyeen marka inti lisu ubataya lasu yeedhay waxaa le geedkan wuxuu waa kuwii eh, barakaysnaaye nabiga aynu ka codsanno inna loo calayma saaro oo markaasi la barakeeyo fatanaadaynaa min janabatay ariiq wa naxnu nasiiru annagoo usii soconna ilaa xunayn maxaa la yidhi marka yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ijcal lana noo yeel daati anwaatin mid wax la suro laga lalaasoo seefaha iyo warmaha iyo qalabka dagaalka la suro kamaa lahum liqurayshin walilmushrikiina daatu anwaad sida marka quraysh iyo dadka kaleba ay u lahaayeen daatu anwaad marka waa codsadeen faqaala nabig wuxu ur sl faqala nebi sl slam subxaan allah fii riwaayat tirmidi fii jaamicihi laba kun hal boqol iyo sideean subxaan allah ilaahay baa ka nasahan shirki iyo naqaa'is iyo waxyaabahaasoo dhanba haadaa hadalka idinka soo baxay waxaa weeye kamaa qaala muusa kamaa qaala qowmu muusa limuusa qoomkii muuse siday nebiyulaahi muuse ugu dhaheen oo kale aad codsateen weeye wax la mid ah oo shabaha ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha markay saa u tallaabeen ilaahay badbaadiyey ee laga badbaadiyey fidnadii iyo mxuu ah haraqii iyo dhibkii fircoonba ayaa waxay la soo istaageenba shirki inay ku dhacaan la tarkabunna sana man kaana qablakum qadiyadan ayada cali bn abi aalib baa wuxuu ku eedeeyey nin yahuuda wuxuu yidhi weligay nimad in ka liitaa dad muslimiintiin maanan arag maxaa jira maxaa wuxuu yidhi saaduu nabigu u dhintay eed xabaasheen idinkoon boorkii iyo habaaskii iyo ciiddii iyo caradii fariina aan ka dhabaan dhabin baad ku khilaafteen siyaasadii oo waxaad tidhaahdeen mina amiirun wa minkum amiir markuu cali wuxuu yidhi annagu waxaanu waa nidaam siyaasi oo ninka u mudan iyo u qalma aanu ka niqaashaynay idinku saadaad oga baxdeen webigii iyo badda ilaahayda inta laabiyo luguhiinnu oo qoyan baad shariig yeesheen buuri luguhiinnu oo qoyan baad tidhahda ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaahay gargaarkiisa iyo guushiisaoo idiin muuqato oo qoyan oo cagihiinna aydan biyaha kala bixin baabulmushrikiin ay shirki ku dhacdeenbu annagoo niman masaa'ib ku dhacday oo nabi ka dhintay oo xaala xaaje cusub gorfaynayaabaanu ahaynbu marka mushriyahuudi annagu isku baabma mari karre meesha iskaga tag ku yidhi marka garwey ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum la tarkabunna nabigu wuxuu yihi waxaad fuulaysaan walle oo daba qabanaysaan sanana man kaana qablakum dadkii idinka horreeya waddadoodii baad qaadi doontaan asanan huna waxaa loo jeedaa waa dhaqamadii xumaa wey wadaaddaa waxay leeyihin asana haddii la yidhaahdo waa duruqda iyo dhaqamada xun ee diin kabaxa iyo gaalnimada iyo shirkiyaadka iyo bidacda weeye haddii sunan la yaasiinka la godana waa wadooyinka khayrka ah waa noqdaan labaduba cagsi waa ku yimaadaan wax qasaba ma aha dadka laga hadlahaye wadooyinka xunxun ee gaalada daba qaban doona ma aha muslimiintao dhan ee qayb muslimiinta ka ah oo fasaaday waqad takuunu alaqlabiyaba asaaxiqa ayaa hawshaa ku dhici doonta xadiidkii shadaad ibni aws athaqafi baa caddeeya layaxmilunna shiraaru hadihi اlummati calaa man madaa qablakum xadwa اlqudati biاlquda tayaalisi baa soo saaray axmed waana xadiid saxiixa ayib nabigu wuxu uhi ummadayda inteeda khayrka daran ee sharka badan ee balaayada ah ayaa yuhuud iyo nasaare iyo gaala daba dhigan doona inta laakiin ahlu khayrka haba yaraatee bannaankay ka marahayaan akhrajahu اlimaamu tirmidi baa xadiidkan soo saaray bilafdin aakhara tirmidi wuxuu ku soo saaray iyo sideean wakadalika النasaaئiyu fi sunan اlkubra ko iyo toban kun hal boqol sideetan iyo shan wa axmed bn xambal fi lmusnad labaatan iyo kow kun sideed boqol sagaashan iyo toddobo wakadalika abu xaatim albusti fi saxiixihi lix kun toddoba boqol iyo labo xadiis saxiixa wey wاlmacna lafdi aan kan ka ahayn buu ku soo saaraa alimaamu tirmidi wاlmacna macna xadiisina waa waaxid alfaada uu sheekhu sheegay inta badan طabaraani baa iska leh fii mucjamihi اlkabiir wa qaala wuxuuna tirmidi hada xadiiثu xasanu صaxiix huwa kama qaala tirmidi fii kitaabi اlfitan buu ku keenaa xadiidkan asaga ah marka nabigu sal ly slam wuxuu iskaga shabahay qolyaha muslimiinta ee xadiidu cahdin bijaahiliyatin wa bikufrin ah iyo warkii banu israa'iil nabig wuxuu iskaga shabahay xagga midna waa wasiila min wasaa'il shirk midna waa gaalnimo cad weeye ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha lamid ma aha ijcal lanaa daati anwaatin kama lahum daatu anwaad isku baab ma aha laakiin nabigu wuxuu ujeedaa midna waa wasiila midna waa xaqiiqatu shirki laakiin mujarad lmushaabaha inay muslimiintu ay u ekaadaan ama shabahaan xagga dhaqanka ay gaalo iyo reer banu israa'iil shabahaan iyo dad khaldamay maalan ayuu nabigu diidan yahay lianna tashbiiha arkaantiisa afarta ahayd mushabaha iyo mushabahu bihiga iyo wajhu shabah iyo aadab tashbiih baa wixii yaa la yidhahdaa sidaa darteed marka mushabaha iyo mushabahu bihigu wejhu shabaga kuma sinno hadda mushabahu waa ficilkii saxaabada codsigii saxaabada waa mushabah mushabahu bihiga wax loo ekaysay nabigu ku shabahay waa dhaqankii iyo codsigii reer banu israa'iil ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha wejhu shabiha oo marka shirkiga ama ilaahnimada isku mid ma aha lianna eh, mxuu ahay shirkigu waa aqwa fii bani israa'iil min asaxaabati mxuu ahay eh, wax codsaday muxuu nabigu diidanya marka waa mujarad lmushaabah sidaasuna cadeeye alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala calayhi fi kitaabi iqtida sirad almustaq waxay ku dhaceen shirki abaray ku dhaceen shirki akbara ayay ku dhaceen ayb mar annagu xataa ku khaldanay oon ra'yigaa qadanay waa jirtay ilaahay naga cafiyey subxaana wa tacaala laakiin waxaa weeye shirki akbara inay ku dhaceen meeshaa kuma caddo waxaa ku cad inay codsadeen waxa la geed la barakaysto oy weliba codsi nabiga weydiiyeen tashriican nabigu inuu jideeyo ayb inuu nabigu u jideeyo u fasaxo weydiisteen marka mujarad lmashaabaha wey waxoodana waa wasiila min wasaa'il shirk waxay ku dhaceen mxuu ahay reer banu xaqiiqatu shirki wاlkufri biاllah hada huwa sawaab qaala alimaam abubakr atartuushi almaliki wuxuu yidhi abubakr atartuushi asagu waa min aimati اlmalikiya asagoo imaam qiimo badan oo eh, waxaa eh, eh, jabal ah maxamed ibn اlwaliid ibn muxamed alqurashi alfihri baa loo yaqaana wulida wuxuu dhashay afar boqol iyo kontonka hijrada wuxuuna dhintay shan boqol iyo labaatanka hijrada taqriiban ilaa toddobaatan sano meelahaas ayuu ku geeriyooday waa min acyaan culamaai almaalikiya albaarisiin waan asalkiisa waa nin andalusi ah oo andalus kusoo barbaaray wax kusoo bartay isagoo nin weyn ah ayuu ka soo marka mashriq yimid ilaa uu maray caalam islaami o dhan ilaa xijaaz maka uu tegay ciraaq shaam masir yaman uu isu maray waagi dambena wuxuu ku dambeeyey sham buu marka ka fadhi ka dhigtay ilaa waagi dambayse uu wareegay iskandariya nin imaam aad u qiimo badan oo la dagaalamay bidacda iyo khuraafaadka ayuu ahaa kutub badanna waa alifay min acyaani kutub waxaa ka mid a ah siraaju lmuluuk oo ku saabsan asyaa sharciya waxaa ka mid a ah kitaab aad u qiimo badan loo yaqaan adducaa alma'huur wa aadaabuhu fii gaayat alnafaasati walxusn waxaa ka mid ah atacliiqat alkubra fi lkhilaafiyaat kutub dhowruu leeyay wuxuu leeyahy kitaab qiimo badan isaguna uu ku radiyey ixyaaga hazaali uu ku radiyey oo ku baaba'shay intuu sheegay in khayr badan ummadda u sheego sunno ah bidciisana ummadda oga digay naadu qiimo badan buu ahaa waa min shuyuukh wuxuu ku jiraa ibn alcarabi alqaadi shuyuukiisiibuu ka tirsan yahay asagana waxaa sheekh ahaa abiwalid albaajir ragga lamid ah ayaa shuyuukhu ahaa <coughs> qaala imaam abu bakr atarsusi ninkii hore shaafici buu ahaaday min aimati shaaficiya almujtahidiin imaam labaadoo maaliki ah asaguna wuxuu fi fii kitaabi alxawaadii walbidac wuxuu ku yidhi safxada soddon iyo sideedaad kitaabka asaga ah fanduruu raximakum ullah allah idin naxariiste aynama ardadiis buu la hadlaaya nin asxaab badan loo atbaac laba uu ahaa marka wuxuu ihi eega raximakum allah idin naxariiste aynamaa wajadtum meel alla meeshaad ka heshaan sidratan gob geed gob ah, aw shajara ama geed iska caada oo kale yaqsuduha annaas dadku ay u qasdaan oy aadaan oy beegsadaan wayucadimuuna ay weyneen min shan ay bumbuniyaan geed baraka wey waa geed caafimaad waa geed kan ah ayib wayarjuuna ay ka rajeeyaan albura caafimaad bogsad bogsad ay ka raadiyaan iyo bogsasho iyo washifaa min qibaliha ay min jihatiha wayanuutuuna ay ku xidhaan oy ka laalaadshaan biha ayada aslixatum qoryahooda iyo hubkooda wayadribuuna calayha almasaamiir jamcu mismaar ay ku dhuftaan oo in misbaar laga qotonsho ayaa wax la sulahayaa hade geedku hadduu geed dhuuman yahay ama sibsiba ama meel wax la sudhaan lahay waa in misbaar la geliyo si loo sudho katabaan baa laga dhigahaya wayadribuuna calayha almasaamiir masaamiir ay ku dhuftaan iyo walkhiraqa ayib iyo karimo jamcu khirqa marada yartee lagu xidhay sharadki oo maryihi sharadka wey fahya geedkaasi daatu anwaatin weeye faqtac waa gooye buuri waa daatu anwaad hal la gooyo geedka noocaas la baabi'iyo geed kastoy dadku barakaystaan ama dhagax ay barakaystaan ama qabri ay barakaysto kulli waa in la baabasho oo madaahirta shirkigo dhan ba adduunka la dhaafiyo qultu hadalkaa weli waxaa waata abishaamata almaqdasi walaqad acjabanii waxay cajabgee bimacnaa waxaan u bogay wey waan aad iyo aad u jeclaystay maa sanacahu ashiikh wuxuu sameeyey ninkii imaamka abu isxaaq aljubnayaani loo yaqaano jubnayaani jubnayaanigu waa nisba ilaa ilaa jubna magaaluu shjubnaana cafwan jubnaana magaaluu deganaan jiray tuula yaro ku taalla maqrib alcarabi ku taalla wey abu isxaaq aljubnayaani idinku wax kala idiin qoran aljubnayaani macnahaasa sax ah jiimka babaa ku xigta nuun baa xiga ya baa xigta aljubnayaani almaliki raximahu اllahu tacaala wuxuu sameeyey baan aad iyo aad ugu bogay weeye axad الsaalixiin dadka wanaagsan mid ka mid uu ahaa ninkaasi bibilaadi afriqiyata dhulka afriqiya loo yaqaano waa afriqiya waxaa la jiray tunis iyo maqrib iyo dhulkan oo dhan baa iyo jazaa'ir baa laisla odhan jiray inkastoo magaca asalkiisu ay tunis lahayd fi lmi'ati araabicati sanadkii boqolkii afraad bimacnaa sanadkii afraad qarniga afraad hijrada loo jeegaa sheekha magaciisu ibraahim ibnu axmed ibnu caliy ibnu aslam abu isxaaq albakri bakr ibnu waail nin ka dhashay qoyskaa ka dhashay wey waxaa laisku waafaqay inuu yahay axadu a'imat lmuslimiin wa wliya ilahi saalixiin azaahid kaana min a'imat اlhuda wاtuqa wاlcilm wاlijtihaad biitifaaqi اlculamaai fii casri iyo wixii ka dambeeyeyba wayna adag tahay inaad soo heshay imaam maaliku asaga lamida ah fii abaqatii qarnigu asagoo noolaa nin lala maseeyo ama loo soo dhoweeyey maba jirinba ilaa ay laba imaamoo waaweyno min a'imat اlmaalikiya tarjama khaasa ay ka qoreen kutub goona ka alifeen siyarkiisii cilmigiisii aqoontiisii ijtihaadkiisii dacwadiisii dadaalkiisii ay kitaab ka qoreen sida alimaam abulqaasim kitaab buu ka qoray wakadalika alimaam abubakr almaliki kitaab buu ka qoray fii siiratihi wa ahbaarihi kana min aclam الnaasi biاkhtilaafi اlculamaai wa min aclam الnaasi bاtafsiir ayuu ahaa ilaa uu yidhi abulxasan alqaabisi oo nin caanu la yaqaan imaamatu maalikiya ah uu yidhi aljubnayaaniyu imaamu yuqtadaa bihi masala loo sheegay su-aal baa la weydiiyey qaab buu u fatwooday abulxasan alqaabisi markaasaa la yidhi su-aashan waxaanu weydiin abu isxaaq aljubnayaani wuxuuna fatwooday sidaasuu fatwooday wuxuuhi fatwadu waan ka laabtay alxaqu maa qaalu abu isxaaq aljumnayaani lianna abaa isxaaq wuxuu yihi waxaa weeye imaamun yuqtadaa bihi ayib nin aad u qiimo badan ba xataa alimaam azaahid almujtahid asalafi abu muxamed ibn abi zayd alqirawani wuxuu odhan jiray ariiqa abi isxaaq khaaliyatun laa yasluku axadun fi lwaqti ariiqa iyo manhajku abu isxaaq ku socdo wax qaadi karaa wadadu ciddanba qaada buuri kligiibaa ku socda buui bimacnaa wuuu ka hadlay dadku say u fasahaadeen culammadu meeshay maraya isagoo meeshuu marayo marka aad buu u ammaani jiray waagii dambe markuu abu zayd eh, ibn abi zayd alqirawani uu aad ola dagaalamay bidacda nin jari u ah hawshaasi wuxuu ihi waxyaabaha i dhiiragelay waxaa ka mida ah, waxaa lai sheegay abu isxaaq aljubnayaani inuu ii duceeyey markuu i xusuusto marka haada wuxuu ihi waa ciidan gooni a ah, buu ihi waa jundu min junuud illah ducaau abi isxaaq aljubnayaani iyo wahanaahu calaa ariiqati wuxuu keenaya inaan ku dhiirado la dagaalanka bidacda kaana mustajaaba dacwa ninka le abu isxaaq bal ilaahay waagidan wuxuu ku irsaaqay dadka qaarkii intuu fiiriyo inuu yidhaha ninkaani ummaddaha laga ilaaliyo dariiqihiisa ogaada marka muczili baatini murtad zindiiq buu ku dambayn jiray aadna u dagaalamo wuxuu ahaa qiimo badanoo zaahid oo caabid ah ayuu ahaa toddoba wiil buu dhalay toddobada culimo zaahidiinay noqdeen aabba wadadiisii bay qaadeen adoo marka sakaraada in wiilkaada u waa iska adagtahay laakiin ilaahay fadligiisu cidna uma xidhxidhno ayib wuxuu ku celcelin jiray oo halkays u lahaa sheekh abu isxaaq aljubnayaani markuu dadka u waaninayo ittabic walaa tabtadic ittadic walaa tartafic waman warica lam yatasic saasuu odhan jiray waddadii nebi maxamed iyo saxaabada iyo ahlukhayrka qaad bidcana la imanin ittadic hoos isu dhig hasqaadqaadinoo kibirka iyo isla jooji mutawaadic zaahida noqo waman warica ninka xalaal miirta soo maaha lam yatasix fi dunya ninka xalaal doonahayana baasha ma balbalaarsada buur waan balballaarsanhayaa xaggana waric zaahid aan haiskeeni mayso ayb tarjama xaafila buu leeyahay fii kutubi taraajim almaalikiya lam araha ligayrihi min acyaanihi wa aqraanihi waxaa tarjamo xaafil uu ku leeyahay kitaabka le tartiib almadaarig wa taqriib almasaalig mujaladka koobaad afar boqol wuxuu ku leeyahay tarjama mukhtasara oo lagu sheegay khulaasadii wixii kutubta weyn ku jirtay kitaabka loo yaqaana adibaaj اlmudhab fii macrifati acyaani culama اmadhab lima farxuna almaliki mujaladka koobaad almihim ninkaas wuxuu noolaa sagaahan sano imaamkaas sagaahan sano cimriyey wuxuuna geeriyooday saddex boqol lixdan iyo sagaalki hijrada xilligaasuu geeriyooday marka waa wadaad udhexeeya qarn araabic iyo qarn athaalit buu wadagalaa xaggan labaatan iyo dhowr iyo soddon sano wax ku dhow buu ka qaatay ayib xaggana wuxuu ka qaatay taqriiban wax ku dhowda iyo sano ayuu ka qaatay marka waa min culamaai alqarni alraabic wa culamaai alqarni aali buu ku jiraa labadaasba waa wada galaa imaamkaas muxuu sameeyey khulaasadu waa intaas ninkan nin sahlan maa marka waa hordhaci mxuu ahay saabiqiintii iyo horbaxyadii waxaa weeye wahaabiyada weeyaan ayib walaqad acjabanii maa sanacahu sheekh abu isxaaq aljubnayaani almaliki raximah اllahu tacala axad الsaalixiin bibilaadi afriqiyata fi lmaati araabica wuxuu sameeyey baa aad iyo aad aan ugu bogay buuri xakaa canhu saaxibuhu saalix <coughs> saaxiibkiisi wanaagsanaa ayaa wuxuu ka soo guuriyey sheekh abu isxaaq abu cabdillaah muxamed ibn abi alcabaas almuadib muxamed ibn abi alcabaas almuadib muadibka asal waxa la odhan jiray ninka macallinka ummadda caruurta waxbara ee qur-aanka bara laakiin waagi dambe wuxuu qaatay mxuu abnaa lmuluuk iyo ah, usar mxuu ahay usarka mxuu ahay eh, asriyada ee maalqabeennada ah caruurtooda ninka gooni wuxuu baray adabka iyo kitaabada iyo eh, fasiixa alcarabiya iyo waxbaraa ninkaasa la odhan jiray wax soo saara ayib ayaa muadibka la yidhahdaa eh, waagi damban uu qaatay ninka imaamka abu cabdillaahi asaalix wuxuu sheegay annahu kaana ilaa janbihi waxaa dhinaciisa ahaan jirta oo magaalada jubnayaan jubnaan ah ama jumnayaana ku ooli jiray e, ilaa jaanibi janabi isxaaq aljumnayaani baa laga hadlaya magaaladuu deganaa tuulo yar bay ahaydoo ka baxsan wadanka dhanba waagi dambe waxaa layidhi waa loo baahan yahay cilmigaada maxameeshaa duurka ku geeyey dhibka inaan ummadda kala tagaan doonahayaabuu ninkii marka intuu culumada islaamka o dhan wax ka soo waayo aniga wax bida soo aadana waaba majnuun buui axmaq wey ayib culama alxaramayn iyo ciraaq iyo meel kasta culamo joogaan buur ama laakiin sharkayga lafahayga baan muslimiinta kala fogaanhaya magaaladii markuu sheekhu degay magaalo caanay noqotay caasimada kirawaan bay laqdayba qirawaanoo loo xerayn jiray intuu asagu joogay xagga loo soo wareegay ayib culamaa ulmaalikiya xilligiisi nimaan asaga soo salaamin ee agtood waxba kama ahayn la nin imaam qiimo badanoo zaahid oo la jecel yahay buu ahaa waracna ah iskuna haya aima dhanba raggii ka dambeeyaba in lala dagaalamo ee la baabasho albainiya dawal cubaydiy albainiya ninka u horreeye mucaaraday buu ahaa qaryado isagu joogay nin adag buu ahaa ninku mar hadduu zaahid yahay wax badan baa u muuqanaya caalimna iyo caabidna iyo wax badan buu kala fahmaya anahu kaana ilaa jaanibihi caynun baa ku taalay tusama il baa ku taalay daaxeen ama durdur tusama lagu magacaabo caynulcaafiya oo la baxee ishi caafimaadka yaa magac bixiyey shayaaiin wey kaana alcaamatu caamadu shayaan baa hawshaa baray ibliis hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla baa leeyahy shajarat اlkhuldi ayib zaquum baa laga cabiray geed baasoo naar ku yaallo oo jannada ku yaalo laga xarimay maan ujeeda nabiylahi ibraahim loo diiday nabiylahi aadam loo diiday buu wuxuu ku magacaabay ibliis calaa shajarat اlkhuld magacbixinta eeg magacbixinta keenna fasahaadee gaalada u gaala waxaa la dhihi geesinimo geesigii mxuu ahaaye africa geesigii ka qolihii waagii afrikaanku ay xornimada qadanayeen ama isdifaacahayeen la shaqaynayay mustacmiriinta reer yurub faranjiga la shaqaynayay geesiyaalka afrika la odhan jiray reer yurubka bumbuuninhaya iyagaa bumbuuninhaya hadda ninka iyaga u gala geesi baa la odhanhayaa sheekh salmaan cawda waa dhaweyd radiyey muxuu ahaay sheekh usaama wax ka sheegay oo weeraray maraykanku jira waxay dheen waa maanan filayna caalam islaami inay geesiyaal ku jiraan sida salmaan oo kale geesiyaal dadku marka waa shaydaan wuxuu raba ninkii la yimaado wuu bumbuninaya magaca quruxsan oo xaafa salaamo ah ood la yaabtood liqi karta lagu siinaya waa in biyo ku laqdo baatilka lagu siiyo weeye iyo kaniin lagaaga dhigo cayn lcaafiya kaanat ilcaama caamadu waxay caamo adduunku waa rogtay qad iftatanuu biha kuwa ku fidnoobay geedka ishaasi bay ku fidnoobeen ya'tuunaha waxay uga iman jireen min al aafaaq iyo gobollada iyo waddamada ay kaga iman jireen man tacadara calayhi اnikaax guurku ruuxuu ku adkaadee gumaysooba iyo gabadha guursan weyda iyo ninkii doobnimo la nafbaxa ayaa maxad uga iman jiray meel fog aw ilwalad ama man tacdala calayhi lwalad ninka ubadka uu ku yaraaday ubad heli waaya ayaa u iman jiray qaala ninkaa wuxuu odhan jiray markaasi tacadara calayhi nikax aw ilwalad umduu bi ii geeyo iisii qaada ilaa cayn alcaafiya fa biha alfitna idinku muxuu idiin qorahaya ya fatucrafu lfitna facadumat biha alfitna anaa idinka fiican facadumat waxaa weynaatay biha bicayn lcaafiya alfitnatu baa ku weynaatay bimacna hadday saa noqdo waa lagu fidnoobay nin walba waa ku fidnoobay qaala abu cabdillaah ama fidnadaa laga garan jira ruuxa asagaa ruuxii markuu meesha tago wixii buu helahayaa oo lagugu fidnaynaya istiraaj baa la yihahdaa waa dajaal oo kale cirku u tuurahayaa leeba markaas dhulku amraya inuu soo saaro wixii ku jira khayr ama kunuusiya kayda waa soo deynhaya cirku odhanaya biyo roobkeen iyo wankaasu da'ahaya waalidiintii la xabaale ee samanto corcoodhkii iyo jamcabaastooda la xabaalayba udhi soo baxa markaas soo baxaayaan maxaan ahay rabbi baa tahay waa lagugu fidnayn sirtiisa nebi maxamed baa fashilay salawatu rabbi wasalam caleyh wuxuu nabigu sal ly slam addoommaa addoonba wuxu odhan doonaa haddaan kugu soo sara labadii waalid ee ku dhashay ee dhintay boqol sano ka hor matala ama wax ku dhow haddaan intaan soo saaro ay dhahaan rabbigaa weeye dajaal rumee may rumaynaysaa ha alla magana buu odhanaya alla kaxayn ku jiraan hoyada abbaa waa kuwan heblaay soo baxa war hebel adugu maxaa meesha kugu soo bood fug fug waa soo baxaayaan labada duqay markaas wiilow madna maqlaysa ha haddaad badbaaday iyo dooni nabadgelyo ilaahay ku abuuray waa ka raac godkay ku noqonayaan nabi waa laba shaydaan wey nabi maxamed ka sheekeeyey laba shaydaan wey tasawaraa bisuurati waalidayhi laba shaydaanoo isku sawiro isku ekaysiiye way labadii waayada dhashay ilaa shayaadiinta tashakal ayib marka midab midabkaadaa la qadanhaya iyo muuqaalkaadii bes waa kuu dhammaatay ila ninkana aabbihii ama wuu arkay iyo hooyadii ama waa looga sheekaysay oo ekaayeen xog buu hayaa qaabkii isu ekaysinaya marka dadkii baa ku fidnoomay cayn caafiya qaala abu cabdillaah ardaygii abu isxaaq wey fa ana fi saxari anugu xilli hiraabti aan marahayo aan jooga daata leylata habeen habeenaha kamid a ah, xilli hiraaba nis damba ah id samictu waxaan maqlay bu anoo hiraabtis jooga aadaana abi isxaaq naxwaha abi isxaaq baaba usii aadaamayba xaggii caynulcaafiyu aaday faas buu diyaarsaday iyo gonfidiisi waaba tagay waa duulay keligii baa duulay keligii duul wey markaasuu ka aadaamay salaaddii fajar baa ku qabatay korkeeda halkaasuu ku tukaday meeshuu tuula iska ahay id samictu aadaana abi isxaaq naxwaha ay naxwa cayn caafiyaan ka maqlay fakharajtu waan baxayba markan aadaankiisii iyo salaadiis nin aadaan quruxsan buu ahaa markuu qur-aanka ahrinhayena naqmu lahaabaa lay nin daba taagnaan kara waa yaraa ilaa wahara saajidan ruux waa dhici jiray waa nin aad u qiimo badanoo aadaankiisu xataa dadka qalbigu kala bixi jiray ilahay baa barakeeyey fakharajtu waan baxay fawajadtuhu waxaan helay buu qad hadamaha caynulcaafiya isagoo dumiyey gebigeediba waadana subxa calayha salaad wuu ku dul aadaamay salaaddii fajar buu dusheeda ku tukaday uma qaala wuxuu yidhi ilahay suu barya eegaata allaahuma inii hadamtuhaa lak ilaahay adiga dartaa baan u dumiyey macaani caafiya shirki iyo balaayo iyo fitan bay ummadda ku keentay caqaa'id lmuslimiin bay kharibaysaa falaa tarfac laha ra'sa ilaahu mar dambe ishahay soo bixin bu mar dambe iyo zambiye laga heli ha gudho waan karkaaray dhagax baan ka buuxiyey waan simay ilaahu mar dambe ishahay soo daynin buui haddaan dartaa u dumiyey mukhlis saadiq ah famaa laha ra'sun ilaan ilaa yomina haada isha waa lawa meel ku dambaysay waa baaba'day maxaa yeele nin baaba u baryay mujaaba dacwo ah shirkiba baabi'iyey ilahay u baryay xagga lagu arkaaya famaa rufica laha looma soo qaadin ra'san ra'sun cafwa ila alaan ilaa yomina haada ilaahu darta haddaan u dumiyey mar dambe isha ayaan la arkayn qultu weli waxaa wata hadalka abu shaamat almaqdis ba ina saaran raxmat ullahi tacaala wuxuu ku dhaqmaayaa dee abu isxaaq xadiidkii abilhayaaj alasadi min xadiii caliy cali baa yidhi buu idhi abcauka calaa maa bacanii caleyh rasuul اllah abilhayaaj alasadi maan ku diru siduu nabigu ii diray hadda adiga taabiciga maan ku diru nabigu ii aniga saxaabigaa oo maxaa laguu diray nabig wuxuu ii diray sal sl an laa tadaca timthaala ilaa qabran mushrifan ilaa sawaytah intaad ciidan kaxaysato dhex qaad maka dusheeda iyo jibaasha iyo jasiirat اlcarab wixii qabriga taagan ee ka dheer qubuurta kale la sin cala sunnati wasalaama wixii sawira ama taallaa ah, ayadna baabi oo baabi oo ka dhig marka waa saxaabigu ninkan imaamka ah hawshaas waxaa madaahiru shirki wasaa'ilu shirki daraa'icu shirki waa in la baabi'iyo usuusheeda nabiyullaahi aadam nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo kii baaba'shay bal facalahu kabiirum haada ayib fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum waa ibir laga dhigo intii inii saqiim weliba loo xeelaysto muxaarabatu muxuu ahaaye wahad wa tadmiir madaahir shirki intaad u xeelaysto xeelad bannaan beenna allah ka dhigi saad ku baabiin waa inaad mxuu ahaaye aad falankeeda gasho la baabi'iyo oon lagaga tegin nabiyulaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo walaalkii haaruun waxay gubeen muxuu ahaye cijligi ay ku fidnoomeen reer banu israa'iil dad baa la qabadsiiyey lanuxariqanna uma lanansifannahu fi lyami nasfa nabiylaahi maxamed taxqiim buu ku samey jamiica alawthan saddex boqol iyo lixdan ayuu maalin ku baabiyey fii makata almukarama kadib kala diray ciidamo sanam kasta iyo taaqi kasta meesha lagu sheega khaalid baa loo diray cuza dilkhalasa jariir bn cabdillahi albajali baa loo diray konton faris loo dhiibey markaad adugu soo baabi wuxuu maxamed fardaha kuma fiicna dagaal baa dhici karee waa sida ii ducee faraska markuu kac waan ka faynaabuu ordo nabi wuxuu hi allahuma habithu wahdi qalbah maalinka wixii ka dambeeya farasku hadduu e, qaalmarogto oo galmagalmaysto oo isboodo hawl intaa lama waa ku dhegay koolla saaran wey nabiga ugu duceeyey wuu soo baaba'shay saxaabadu nabigu waa qaybiyey awhaanta in la baabi'iyo iyo asnaamta iyo qubuurta la barakaysto iyo geedaha la barakaysto kulli waa in la baaba'sho wey cumar radi allahu tacaala canhu muxuu asagu sameeyey geedkii baycatu shajara lagu galay markay dadka qaarkood u qasdeen inay ku ag ma barakaystaan iyada laakiin maadaama geed hoostiisa lagaga raalnaqo saxaaba ay yihiin oo waxay ku soo degay oo qiimo badan bay salaada ku ag tukan jireen intuu qabtaybuu gooyey markaasuu weliba raadkeeda qariyey dhaqane yaqaanaan weeye madaahiru shirki iyo wasaaisho dhan waxay keenaya daanyaal meydkiisii markay heleen saxaabadu markay ciraaq furteen waa dhowr iyo toban qabri intay qodeen habeennimo iyo mid ka ku xabaaleen oo tirtireen la garan waayo saxaaba waa la yaqaanaa iyo ambiya iyo rusul qaabkay oola dagaalamaan astaamaha iyo muuqaalada shirkiga ama keeni kara gaalnimada iyo shirkiga waa in la baabasho waqti lagu bixiyo qultu waxaa idhi khayr allaha siiyo wadaadaha soomaaliya jooga hawshay u istaagaan waa hawl la sugahayay ayib in badanna loo baahna in la fuliyo laakiin waa manqaba iyo mafkhara ilahay iyaga u kaydiye wey inay baabiyoon la dagaalamaan wadaad kastoo lagu xadgudbay oo wax la moodi jiray ayib asna la dambaajin jira dadkan ilahay ugu shariig yeeli jireen qultu waxaan idhi waadha min dalika arintaa waxaaba ka daran waxaa weli sii hadlahaya abu eh, shaamat almaqdasi waadha min dalika arrinkaa waxaa ka daran wa amaru kana khadhaadh oo ka sii liita in caynu muxuu ahay caafiye iyo eh, eh, alcumuud almukhallaq iyo halkaa la aado waxaa kasii daran iqdaamuhum iqdaamu lcaama caamadu inay ku dhaqaaqeen calaa qaطci ariiqi saabila wadadii la marahayay asaabe wadada la maro wey masluukada ah dadku isticmaalaan wadadii la marahaya la isticmaalahaybay gooyeenba qabriga bartankiisayba degeen bidimishqa ku yaallay ilaa axad alabwaabi alaaat alqadiima saddexi albaab aan soo sheegnay baabu nasr baabu tuma iyo muxuu ahaay albaabka kale muxuu aha meeqa baab baynu soo marra hadde ayib iyo baabu sahiir saddexda albaab weeye wadooyinkii wadadii gelaysay buu i labada saddexda albaab soo gelaysay bayba gooyeenba wahuwa albaabu shimaali baabka weliba dhanka ee waqooyi ah ayayba gooyeen oo maxay u gooyeen waddo weyn dadku marahayay oo magaalada soo gelaysay ibaba jareenba caamadii baa jarta maxay u jareen dakara lahum bacdu man laa yuthaqu bihi dadaan lagu kalsoonayn oo diinlaawayaal ah yaa waxay u sheegeen fii axadi shuhuuri sanati sanadkii lixaad bihiisi bil ka mid ah yani wuxuu u sheegay dakara lahum bacdu man laa yuuthaqu bihi diinan walaa shahaadatan nimaan lagu kalsoonayn laa cadaalata walaa shahaadata aan lagu kalsoonayn ya wuxuu u sheegay caamada fii axadi shuhuuri sana sanadkii soddoniyo lixaad bacda situmia bilihiisi mid ka mida ah wuxuu u sheegay annahu ra'a inuu arkay manaaman uu riya ku arkay manaamkaasoo yaqtadii keenaya waanaan sida ii qoran wey aniga sida ii dhigaan sidaas wey maxaa idiin dhig idinku ka booda anugu inahaaska wata idinku idinku iska kaxaysta manaaman buu arkay yaqtadii keenaya ana dalika almakaan booska asaga ah, dufina lagu aasay fiihi bacdu ahlilbeyt ahlubeytka nabi maxamed qayba ka ah inay ku xabaalan yihiin intaa uu ka tegay oo naqliga abishaami meesha ku qoraa waqad ahbaranii ninbaa wuxuu yidhi waxaan eh, ku riyooday makaanka asaga ah ee waddada bartankeeda ku yaala nin aalubeyda ku xabaalan yahay aalubeyd baa ku xabaalan warkaasaa loo sheegay wayba degeenba masaajid bayba ka dhaysteenba wadadii waaba xidhantayba waqad ahbaranii canhu ninka asaga ah ee lagu kalsoonayn waxaa iiga warramay iqatu nin aan ku kalsoonahay abishaama wixii buu fashilahaya nin baan ku kalsoonahay oo diintiisa lagu kalsoonay wuxuu ii sheegay anahu ictarafa lahu waagi dambe inuu u qirtay oo u ictiraafay annahu iftacala daalika asagoo arrintaa inuu samaystay oo been ahayd waa been iyo barabagaando caamadaan rabin inaan ka daadsade waxaan arkay iyo waxaan ku riyooda midna ma jiraan meeshaana waddo bannaan wey iftacala faqatacuu caamadii waxay sameeyeen waxay gooyeen ariiqa almaarati fiihi dadkii maraya waddada qaadahay bay ka jareen wa jacaluu lbaaba albaabkii bikaamilii gebigiiba kulligiiba waxay ka dhigeen asla masjidin maqsuub masaajid la dhacayda waa xoog meesha ummadda u dhexaysa wadada inaad masaajid ka dhisato ood lama ogola mamnuuc wey masaajid dhac oo booli ah masaajid booli ah guri booli ah, la booliyaday waqad kaana ariiqu waddadu waxayba ahayd waagi hore yadiiqu mid ku cidhiiryama oo ku eh, eh, cidhiiryama bisaalikihi kuwa marahaya dadka marhayo horaan ah, ba cidhi ku wada yarba iyadoo cidhiidhi ah degeen waaba gooyeen fatadaacafa waxaa labanlaabmay addiiqu cidhiidhigii iyo walxaraju dhibkii muslimiinta calaa man dakhala waman kharaj ruuxa soo baxaaya magaalada ka baxaaya iyo ruuxa gelayaba waddadii baa ku adkaatay daacafa allahu allaha labanlaaba buui sheekh waa habaarhaya cadaaba man ruux cadaabkii tasababa u sabab noqday fii binaai banaa'i lmasjid waddada in la dhiso oo la xidho ciddii ka qayb qaadatay cadaabka allah u labanlaaba buui sheekhu ilahay ka aqbalo wa ajzala allaha u weyneeyo awaaba man allaha weyniye hawaaba man acaana calaa hadmihi ibnu taymiya hawshaa ku guulaystay iyo ardadiisii dhulkay la dhiseen waxoo dhanba masaajidkiina asagaa dumeeyey wadaad waxay leeyiin ardaydiisii baa dumisay almihim sheekha ka dambe wa ajzala hawaaba man ruux hawaabkiin allaha weynay acaana ku kaalmeeya ummadda calaa hadmi hadmi lmasjidi iyo waddada in la dumiyo iyo wa isaalatii in meesha laga zuuliyo itibaacan raacitaan la raacayo lisunnati nabiy sal l slam fii hadmi masjid diraar masjid diraar in la dumiyo baa asal ah masaajidda xadgudubka lagu sameeyey ama riyaaga loo dhisay ama si aan sharciga waafaqsanayn loo dhisay asalka looga qiyaastaa in la ilxaaqinaya waa masjid diraar waa la duminhaya sidaa darteed baa alimaam xaaris almaskiin almuxadid sheekha abi daawuud waannasaa'i wa tilmiidi muxuu ahaay cabdullahi bin wahab iyo axmed iyo sufyaan iyo ninka imaamka ah oo dhintay qarnigii muxuu ahaayey saddexaad laba boqol iyo kontonka hijrada can cumrin eh, naahaza can eh, mxuu ahay hamsin wa sagaashan shan sano ku dhintay macnaa marka waa nin muxuu qarna aani wasaalaad udhexeeya wey xagga wuxuu ka qaatay afartan shan sano ka qaatay qarnigii labaad qarniga saddexaad wuxuu ka qaatay konton sano sagaashan shan sano ku dhintay yaa wuxuu amray min qudaati misra wa muxadisiiha alkibaar buu ahaa bal ahlulbidaca xurmayn jiray ka axmed bin abduaad baa xurmayn jiray raggaa nin la yaqaanu ahaa oo cinda sunniyiina caan ku ah xataa ahlulbiduc eh, mxuu ahay eh, tira dhigaan oo ninka asaga iska ilaaliyaan wuxuu fatwooday xilligu asagu qaadiga ka masar masjid laga dhisay masar banaankiisa qaahira banaankeedo kore laga dhisay eh, mxuu ahay iskandariya banaankeedo kore laga dhisay meel saxaro ah oo qubuur dhexdood ah ayaa masjid weyn laga dhisay dadka qubuurta booqda ee ku tukada inta ziyaarada laga maqan yahay wuu iska banaan yahay ruuxii socotay soomara ku tukada wuxuu la dumiyo amara bihadmi masjidin kaana bayn اlqubuur wuxuu i masjid diraar weysiisuba ayib qaadi ciyaad iyo ibn farxuun almaliki waxay dhaheen wahadama masjidan kaana qad banaahu khuraasaaniyun bayna alqubuur binaaxiyati اlmuqata fi wa kaana yujtamacu fiihi lilqiraa'ati wاlqisasi wاltacbiir in lagu oo laisku waaniyo oo qur lagu akhriyo awraadda iyo jallaadka maraha lagu afuufaa loogu talagalay marmarna lagu tukado wuxuu hi imaamkaa la soo dumiyo masjid meel qubur lama ogola mamnuuc waa kan kariko inugu yaalloo kale wey inag waa taqaanaan ayib kariko inugu yaalla maalinkii meyd dhintuun baa lagu tukadaa inta kale waa iska xidhan yahay kaa waa in la dumiyo ayib marka masaajida noocaaso dhan markaa waa dumin jireen salafku dhulkay la simi jireen tarjama masjidka inuu dumiyey waa arrin sugan oo haabit ninka imaamka ah weeye waxaa soo gori alqaadi ciyaad fii kitaabihi tartiib almadaarig wtqrib masaalik mujaladka koobaad kadalika ibn farxuun fi diibaaj mujaladka koobaad ayb weliba markaasu ibn farxuun ku daray qaadigaba aima almaalikiya badan asaga ka dambaysay iyo kuwa ku horreeyay in masaajida nocaas ay duman jireen wixii qubur laga dhiso wixii qaab khaldan loo dhiso in la baabi'inayo alxaafid ibn kaiir taariikhdiisa xawaadisa sanadkii laba boqol soddon hijrada wuxuu ku sheegay mutawakil bilah cala allah alcabaasi amiirka inuu faray bihadmi qabri xusein bn abi aalib xusein bn cali bn abi aalib ay dhaheen wuxuu ku xabaalan yahay mxuu ahay ciraaq buula qabriga la dul fadhiya hala dumiyo ayb wma xawlahu min almanaazil wاdduur wanuudiya fi الnaas man wujida huna bacd alaati ayaamin dahabna bihi ila almuطbaq qabrigii buu dumiyey waa la dumiyey culummaa taageertay dhulka la dhigay qabrigi waa qarniga saddexaad bilowgiisi wey horaantiisi ayb markaasu wuxuu i weliba markaan dhulka la sinay saddex beri ninka lagu arka soo meelaha jooga waa xidhan yahay eh, eh, mxuu ahay almubaq waa sijniga wey ka dadka lagu daboolaan geyna waa la daboolaya isaga dhanba ayib waa kala cararay wax agmaraan la waayo weliba guryihii u dhawaayo loo harsan jiray ee la bari jiray wadumiye darsooyinka iyo maqaamaadka iyo ahlulaahiga meesha fariisanayo o dhan ba wixii ka agdhawaa dhan dhulku la simay waa dhaqan salafka yaqaaneen way hawsha ayada alimaam alqurtubi raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu leeyahay qubuurta kor loo dhisay markuu ka hadlaayo la iska daa in la barakayste <clears throat> ama la caabudo iska badaayo hawlaheeni <clears throat> wa ama tacliyat lbinaai alkaiir calaa naxwi ma kanat aljaahiliyatu tafcaluhu tafkhiiman wa tacdiiman fadalika yuhdamu wa yuzaal ka waa in dumiyo la baabi'iyo kuwa la caabudo ka war masaakiin muxuu lagu sheegay salafiyiin oo nacnacyaala arkay ka murmaaya inay xaraktu shabaab mujaahidiin waajibka ay u istaagta wax ka sheegaya haulaai mujrimiin wey laska ilahy waba kuwaas waxba sheegi maayaan ayagaa u baahan in la dumiyo intaan qabriga la duminaba kuwaana u baahan in la dumiyo ayib oo dhulka la dhigo tafsiirkiisa mujaladka tobnaad ee saddex boqol sideetan iyo kow buu kaga hadlaa shaykhulislaam wuxuu asagu leeyahay fa hadihi almasaajid almabniyatu cala quburi اlanbiya wاlsaalixiin wاlmuluuk wagayrihim yatacayanu isaalatuha ima bhdmin aw bayri whada mima laa aclamu fiihi khilaafa bayna culamaai اlmacruufiin qubuurta laga duldhisay buu i masaajida mxuu ahaaye lagu dhex dhisay ama awliyada qabrigooda ama ambiyadu qubuurtoodii dhismaha noocaasoo dhanba waa in la baabiywaa waajib in la duna waa waajib ayb oo la baabi'iyo waxa khilaafana masalada kuma jira allahuma man shada wabtadaca fi diin mooyaan iqtida siraad alimaam ibn اlqayim asagu wuxuu leeyay fi اliqaaha markuu ka hadlaya alabniya waladrixa almabniya cala اlqubuur xukmu اlislaami fiiha dhismooyinka noocaas oo dhanba xukunkooda waxaa weeye an tuhdama kulluha xataa tusawaa biاlard wahya أwlىa biاlhadmi min masjid diraar in la dumiyaa waajiba xukunku waa saas waa qabriga u la dhisay buu ka hadlaya imaamku mid la caabudo kama hadlaayo kii inoogu yaalla jilib inoogu yaalla iyo kama hadlaya ka asagu ka asagu ninkii difaaca waa in asaga madax la qaada wey iska badaa wax kale hawshaasi hawl culus wey xilli khaas aynu ka hadli doona insha allahu tacaala qultu waxaa hadlahaya weli abi shaabat almaqdisi baa hadlahaya falam yundar falam yandur isharcu sharcigu muusan eegin masjid daraan marka la dumin hayay ilaa kownihi masjidan la eegi maayo inuu wuxuu masjid yahay masjid baad duminaysaan lama eegayo ayib falam yadur sharcu ma egin buui ilaa kownii masjidan muusan eegin wahadamahu waana dumiyey lamaa goortii qusida loola qastay dhismihiisa bihi bilmasjid assuu'a xumaan iyo warada halaag iyo baaba wa qaala allahu tacala linabiy ilahi wuxuu kuri sal slam laa taqum fiihi abadan weligaa kaa ha istaaga ha ku tukan ila waa ugu yeedhan kaa noogu tukana noo barke markay dhiseen habeen bay nabi maxamed waxaan rabnaa inaad salaad kusoo tukato suu u barookoobay <clears throat> lamasjidun usisa cala taqwa masaajid lagu asaasa alla ka cabsi min awali yowmin maalinka u horraysay la asaashayaba kan le maalinka u horraysay iyo niyadiisiba waxay ahayd ummadda lagu kala geeyo inuu gabaad u noqo munaafiqiinta inay ku shiraan abu camar alfaasiq in shaam looga yeedhay iyo ciraaq ayib howlahaasay wateen ayaa axaqu an taquuma fiih asalu llaha alkariima waxaa weli hadlahaya imaam abi shama allaha weyn waxaa weydiisanaya deeqda badan ayib ee gobta ah mucaafaata ilaahay shirki iyo xiqdi iyo kufri uu naga caafiyo min kulli maa yukhaalifu ridaah wax kastoo ilaahay khilaafsa ilahay ridadiisa wax kastoo diinta ka hor imanaya ama diinta ku liita ama ilahay raalli ka aynu naga badbaadiyo wa an laa yajcalana ilahay inuusan naga yeelin baan weydiisan miman adalahu allahu dadku alla dhumiyey faاtakhada ilaahu hawaah oo ka yeeshay ilaahiisa naftiisa ka yeeshay hawadiisa hawa waxaa hadlay sheekh cabdallah ibn muxamed ibn cabdilwahaab baa hadlay markaan ayada fata'mal fiiribu raximaka allah allaha kuu naxariista waxaad dhugataa ood fiirisaa kalaama hada alimaam ashaafici imaamkan shaaficiga kalaamkiisa een najdiga ahayn xambaligana ahayn fiiri baa leh iyo wa tasriixihi iyo wa tasriixahu cadayntuu caddeeya fiiri biana aladii tafcalahu alcaama caamadu waxay samaynayso fii zamani xilliguu sheekhu jooga abishaam oo qarnigii toddobaad ama lixaada ayib ah oo min tacdiimi alcumadi tirarka in la weyneeye ah iyo washajri geedaha in la caleemo saarta ah iyo walmawaadici almakhsuusa iyo goobaha khaaska in la degoo la dulguuriirsada annahu mila ficli lmushrikiin inuu la mid yahay waxaaso dhanba mushrikiintu waxay ku samayn jireen geedahoodii asnaamtoodii bidaati anwaad ficil mushrikiin inuu yahay bidaati anwaad ay ku samayn jireen wakadalika waxaa kaloo lamid ood fiirisaa tasriixa wakadalika fandur wey tasriixa abi abi bakr artuushi asna fiiri almaliki wa kaana asaguna wuxuu aha min aimati almaalikiya fi lqarni alkhamis qarniga shanaad aima almaalikiyadii muxuu joogay bu ah qarniga shanaad iyo lixaad buu sheekhu u dhexeeyey shanaad buuna u badnaa saasuu sheekh ujeedaa bianna kulla shajaratin geed kasta oo yaqsuduha annaasu dadku ay usoo qasdaan ay soo aadaan wa yucadimuuna ay weyneeyaan min shaniha hawsheeda iyo arrinkeeda ay bumbooniyaan fahya laftirkeedu daatu anwaatin waa geedihii la barakaysan jiray ee seefaha laga laalaadin jiray weeye wakadalika sidoo kale ta'mal fiiri oo dhugo oo ka fikir baa layidhi yusheiku le maa facalahu sheekh abu isxaaq almaliki asna hawshuu sameeyey bicayn alcaafiya wuxuu ku dhacay bibilaadi ifriqiya fi lmi'ati araabica qarniga afraad fii hadmihi dumidiisa uu dumiyey tilka alcayn alatii tusamaa cayn alcaafiya lagu magacaabay cayn alcaafiya lamaa goortii ra'a sheekhu u arkay annaasa dadku yaqsuduuna u qasdahaya yatabarakuuna biha barakaysanaya yatabayanu laka waxaa kuwa cadaan anna shirka gaalnimadu ama alloo loo sharig yeelo qad xadaa inuu soo dariyo ku dhex yimid fii hadi lumma ummadda nabi maxamed min zamanin qadiim waa hore buu soo bilowday qarnigii labaad saddexaad afraad buu soo bilowday xilligu laakiin caan baxay qarnigii afraad buu ahaa waxaana caan bixiyay hawshan ayadoo bumbuuniyey in mashaahidda la dhiso qubuurta la dhiso ilahay loo sharig yeelo kutuba laga qora la difaaco nimankii baatiniyada ee qaraamadada ee mxuu ahay cubaydiyihi la odhan jiray haaulaai almurtaduun qolyahaasaa bilaabay oo aad u bumbooniyey akhdaa iyo mukhaalafaad sharciga waa jireen wixii intaa ka horreeyey laakiin shirki wuxuu taabagalay fii ummati muxamed sal ly slam ummat lijaaba aynu ka hadlaynahay qarni raabic baa u daray wa ana ahlcilmi culummaduna radia allahu tacaala canhum yunkiruuna dalika arrinka inay inkiri jireen oo diidi jireen ashad alinkaar e, e, inkirid midda u daran wayahdimuuna ay dumin jireen baad garanaysaa ood ogaanaysaa maa qadaruu waxay karaan calayhi dushiisa oo mimaa kii ka mid a yaftatinu nnaasu biha dadku ku fidnoobaan waxyaabaa lagu fidnooba ama geed ha noqdo ama il qulqulays ha noqdo il qulqulayso laga cabila ummadda ka xabaa lama odhanayo meeshaan shirki baaba ka soo baxay wax shirki ka darana walaa mafsadata bacda alkufr wasiilo xaaraanna wasiilada shirki baa ugu daraya gaalnimo waxo dhan waa la baabi'inhayaa aima almaalikiya qadam eh, mxuu ahaayey rudbatu sabqa iyagaa iska leh bidca la dagaalankooda shirka la dagaalankooda madaahibta kale waa kaga fiican yihiin aima almaalikiya dhaqan waxay u yeesheen min qadiimi zamaan inay la dagaalamaan bidacda leannu qaabka maalig oo la dagaalami jiray baa adka ardaduna marka waa ku dayatay marka weliba culimmada andalus iyo afrikada waqooyi joogi jiray baa usii daraa kutub khaasa ka oo ka alifeen bidacda waagi dambaa lagaga dayda ayagu fanigan ayagaa la dagaalanka bidacda iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadka dhanba waagi dambaa laakiin inti laga qaatay baa laga badsay marka iyagu xaggaasi u dhaqaaqeen meele la garan waayo waagi dambe qarniga wixii labadii boqol u dambaysay wa ana haada shirkigu inuu yahay baa ku caddan mima xadaa bacda alquruuni اalaaثaةi اlmufadala saddexda qarni ee fadliga badnay qarn aani qarn athali wthali wlwal inay wax yimid inuu yahay shirki iyo gaalnimo iyo asnaam la difaaco iyo geeda la caleemo saarta iyo dhul la barakaysiiyo goob la dul fadhiista iyo waxyaabaa inay gadaal ka yimaadeen baad ogaanaysaab waana dalika shirkigu inuusan ahayn baad ogaan laysa min addiini biijmac lcilm shirkiga iyo wasaaishiisu diin iyo baraka midnama ma ee wayajibu waxaa ku waajibi calaa man qadara calaa dalik ninkii kara inuu wax ka qabto hawsha ayada ah isaalatu inuu zuuliyo madaahiru shirki wasaa'il shirki amaakinta la barakaysto geedaha la dul fadhiyo qubuurta dhaadheer kuwa la caabudo kuwa la baryo kuwa lagu dawaafo kulli inuu baabiya waajib ku ah fa weylun ayaan darra waxay u ahaatay ama waadi cadaab ama hoog iyo adayandaro lilumaraa'i nimanka taliska ee mas-uuliinta ah dewal qudaati nimanka qudaada ee culummada ah alqaadiriina kari kara calaa isaalati isaalati shirki wasaa'ilih iyo wanahyi canhu ummadda inay ka reebaan idaa lam yafcaluu se aysan yeelin haddaysan duminin ummaddan aysan ka hor istaagin inkaar iyo cadaab iyo halaag bay ku sugan yihiin wata'mal waxaad kaloo dugataa u fiirisaa buu sheekhu kalaama abi shaamata almaqdisi fi lmasjid aladii buniya calaa qaaricati ariiq abi shaamat almaqdisi asna waxaad fiirisaa hadalka uu ka yidhi masaajidkii laga dulisay waddadii yaree dadka cijli ku ahayd iyo wa tamanii iyo tamaniguu tamaniye ama uu doonay shaat almaqdis uu ilaahay u baryey hadmahu masaajidka in la dumiyo iyo wa isaalatu adduunka in la dhaafiyo iyo wa tashbiihahu shabitaanku ku shabahay masaajidka asaga iyaahu masjidkii bimasjid diraar masjid ay muslimiin dhisteen wuxuu ku shabahay masjid ay munaafiqiin dhiseen maxaa la yskaga shabahay kulligood ba arad faasida loo dhisay arad faasid ah iyo si aan sharciga waafaqsanayn baa loo dhisay waa in la baabi'iyo ayb masaajida loo dhisay muxuu awliyada in lagu baryo ama ay mushrikiintu isu kaalmaystaan ama ay habeenka ku xadreeyaan ama ay howlahooda ku afuuftaan waa in la baabi'iyo haddaan laga qaadi karin haddaan gacantood laga wareejin karin oon muwaxidiin iyo mukhlisiin aan loo dhiibi karin iyo sunniyiin fiican waa la duminhayaa ayb masaajidda ay raboodyada ka dhisan waaweyn ee baybalkana dhex yaallo kitaabka qur-aanka u dhex yaallo tilmuudkii iyo axdulqadiimna u dhex yaallo iyo waxay tooreed ku sheegeen ee hadda lagu wada tukado yurub iyo galbeed masaajidda ku yaal waa in la baabi'iyo laguma tunkaro xaaraan wey in lagu tukado way jiraan leanna wuxuu ka turjumayaa maqsad xuno ah in laisku soo dhoweeyo waa farac ka mida min furuuc taqaarub aladyaan wa tawxiid aladyaan yuu ka turjumayaa dhaqankaasna loo sameeyey waxaa la rabaa in dareenku iyo xasaasiyaddu ay kaa baxdo masaa'id yaroo hal qol ah dhan waxaa ku tukanhaya salli baa yaalla iyo kitaab qur'aan iyo tusbax baa yaalla dhan waxaa yaalla eh, eh, bible baa yaalla anaajiish dhan waxaa yaalla mxuu ahaa towraad waxay ku sheegeen iyo anajm alyahuudi baayaa yaalla ninka yahuudi waa soo goda surxahaya muslim baa soo goda ragcatayn ku tukanaya muxuu ahaa kristan baa soo geli hawlihiisabuu tutaabanhaya iyo baktigiisi masaa'ida noocaasa ee raboodyaha laga furay iyo isbitaalada waaweyn ee caalam yaalla mamnuuc lagu tukado salaadii luu tukadaan asix mayso waa la soo celin awshaaadha laga warqabo masaa'ida noocaaso dhan waa in lala dagaalamo la baabi'iyo ayib laannana waxay u adeegaysaa waxaana shuql ku lahay bal alimaam alawsaaci waxay la gaadhay inuu yidhahda xilliga dagaal lagu jiro iyo lagu jiro masaajida ummadda qaybinhaya koox halka ku tukata ree sotsi ree hebel ree shanstri waa la kala maqan yahay kulli dhaco albaabka alwaax weynta lagu qabta halla masbaarabo ha la xidho hal masjidoo weyn ummadda laskugu keeno oo ha ku wada tukadeen si marka dareen uu soo kordha hal mar lagu sheego muslimiin ma maqlaysaa annafir annafir yaa khaylah irkabi laakiin labaatan masjid oo tuula ku yaalla xagga u orod xagga u orod goormada shacabka wargelin masaajid dadka qaybinaya cinda aljihaad in la soo yareeyo oo ha lagu soo ururiya laba masjidoo waaweyn lagu soo ururiyo waxba yaan la dumin laakiin ha lasoo qoqofulo ayib markaan xaalad dagaal ka baxano ayaan furaynaa lagu tukanhaya wax kastoo ummadda tafriiqinaya waa in laga shaqeeya hawsha iyada ahlulbiduc ay kuwa haystaan ee kasoo horjeeda jihaadka kasoo horjeeda waa in la dumiyaba ama laga qaado cala aqali taqdiir halgankay maanta ummadda kula jirta gaalo ninkan kasoo horjeeda diidan masaajidku hayo waa in laga wareejiyo wiil yar loo dhiibo yaa allah qollahu akrinaya loo dhiibo wey ayib ama uu noo qofulaado muxuu ahayey aan usoo fara <clears throat> ninkaas marka waa waa darba iyo khinjar khalfi ah muxuu ahayey ku dhacaya fii duhuuri lmujaahidiin ninka waxba la weydiin maayo wata'amal أيضا كلام أبي شامة المقدسي في المسجد الذي بني على قارعة الطريق وتمنيه هدمه وإزالته وتشبيهه إياه بمسجد الدرار وكان أبو شامة رحمه الله تعالى وحوها في أوائل القرن السابع قرن قطب أوائشيسي أيو أها annaguna hadda qarnigii saddexiy tobnaad baan maraynaa markaasaan leedahi inkaa bilaabay bidcad keenteen maanan keenine dhaqan islaan iyo muslimiintii iyo culummadii madhabkoodii baanu wadnaa laakiin annagu waxaan ku daray awood ayib tawxiidka waan faafina laakiin seef baanu ku daraynaa wey tawxiidka waanu laakiin maar baa u ninkii uu iyo ra'yi qaadan waaye ee walaalow iyo inadeerow fahmi waaya maar buu fahmhaya wamacluumun waxaa la ogyahay buu sheekhu ana almra talada muslimiintu iyo fasaadkoodu iyo xadgudubkoodu laa yaziidu ila shidatan mr dunya baa loo jeeda ana almra amr dunya walinxiraaf albashari laa yaziidu ila shidda waa uun ka sii darhaya kororsan mahay waxaan ka dar ahayn adduunku wuu sii baabi'i wuu sii fasahaadi yani sida caamka laga hadlayaa meelo nisbi ah a laga yaba ina taxasun uu ka yimaado hada ma waqafna wallahu aclam hadalkaasi marka waa tacliiq fiican min asheikh alimaam almualif cabdallah hada ma waqafna calayh intan waa intaan dul istaagnay buu sheekhu min kalaami ashaaficiyati walxanafiyati walmaalikiya kalaam ashaaficiya walxanafiya walmaalikiya hadallahoodii aanu helay intanaa ka mida wey ama alxanafiya nuquul intan ka badan bay leeyihiin oo aad u ballaadhan ninkii doonaya faahfaahin ku saabsan aima alxanafiya meeshay qubuurta iyo awhaanta iyo geedaha dhaadheer iyo waxyaabaa noocaasa dumintooda meeshay ka taagnaayeen ha muraajaceeyo kitaabka la yidhahdo juhuud culamaai alxanafiya fii ibطaali caqaa'id اlquburiya lishamsudiin asalafi alafghani baabka sagaalaad madlabka labaad meesha qaybta u dambaysa wey kun lix boqol iyo soddon wixii ka dambeeya baxdi qayima ku jiro nuquul fara badan baa ku jirta hala muraajaceeyo amaa nuquusha ima waxaa ka mid a ah kitaabka la almazaaya fii ma uxdia min albidaci biumi zawaya limuxamed bn cabdisalaam ibni cabdalla annaasiri oo isagu qarnigii iyo dhowrkii dhintay asna kitaabkan muhim jiddan wey aima almaalikiya arrintay wahaabiya ku sheegtay shirki bay iyaguna shirki u yaqaaneen ummaddana oga digi jireen alimaam abulqaasim moxamed ibnu caliy ibnu moxamed ibnu khaju oo dhintay hijrada waa qabla an tukhlaq alwahaabiya wey yaa waxaa la weydiiyey reer maqrib reer tunis ba dhaqan lahay markay doon sameeyaan doon weyn bay samayn iyo markab intaan weli aan la fuin la adeegsanin aan la isticmaalin ayaa neef la soo qabanhaya la gowracahaya tafaalan markaasaa neefkii dhiiggiisa la marmarin hayaa neefkii baa la karin xerta iyo masaakiinta lagu cuna ku duceeya marka amaama safina lagu gowrici uma yulaaq asafinatu bidamiha dami shaah baa lagu marinaya waa la weydiiyey waxaa le ka warran neefka asaga hilibkiis ma la cuni karaa maxayse tahay tafaalan waa doon wey wuxuu idhi marka imaamku marka hawshaa u ka hadlayay wuxuu ihi dabxu maa dakartum lisafiinati min adabaa'ix waxa aad sheegtay in doonta loo gowraco bidcatu muxaramatun faaciluha malcuun wakadalika asaakituuna calayhim maca alqudrati cala altaghyiir wakadalika maadaaha dalika min aldabxi cala rijli mariid waxaa lamid a ah iyadoona ninkii sameeye malcuun yahay xaggana shirki ah ruuxa xanuunsaday neefka lagu sadaqaynhayo somalia waa taqaan madaxiisa lagu gawrac ama laguhiisa amminkan soomaali galbeed aad bay ugu badan tahay waxaan filhayaa koonfur iyo meelaha kale lamidta ah baan filhayaa golley ruuxa xanuunsan neef baa sadaqa wanda daylan muxuu aha amal ah kan waxar noocaasa eh, muxuu ahaay sabeen saalinta madow mid qoobabka madow waa la soo qaban lugaha lagu gawraci lagaa tatallaabsiy markaasaad ka tallaabsan ka tallaabsan lagu odhanaya hawlaha waa la samayn jiray soo garan maysaan soo lama garanay hawlahaas ayib qolyihii digaaga gawraciisa aad badantii baan laga yaabaa idinku ayib wakadalika madaha dalika min aldabxi calى rijli اlmariid waliasaasi اlbeyt sidoo kale guriga asaaskiisa marka la dhigahayo la jeexahayo waa lagu gawrac dhig baa lagu daadiyaa inaad taqaanaanba mooyee ayib taana waa jirtaa aw lilcumaali jinka degan meel baad soo degi neef baa la gawrici awooyaalo idama daarihanna daarina maxaa jira jinka meelaha degan baan wada hadlaynaa wuxuu idhi ow calaa caynin khiifa an taquur ama in laga baqay inay gudhay baaba'do yaaxeen iyo ceel baa inuu guro neef baa dhigiisa lagu daaya butaac baa lagu leehay wamaa ashbaha dalika mima yufcalu shirka waa qarnigii tobnaad ama sagaalaad buu sheekhu saaleeh laa yu'kalu dalika waina waa aklahu liannahu shirkun daakhilun taxta qowlihi tacaala aw fisqan uhilla ligayr اllah nasa calى dalika abulxasan الصagiir fi الذaka الnawaaزil الsuqra lwasani ka fiiri mujaladka koobaad saddex boqol toban iyo sideed wakadalika qaalahu abucabaas axmed bn cali الzaqaaqu oo dhintay asagoo sagaal boqol soddon iyo kowdii nawaaزil tasuli ba hadal ku jira naqlan can اlfataawa اlfiqiya fi ahmi اlqadaya lilyubi safxada saddex boqol iyo saddex idan aima almaalikiya nuquul aad u badan bay leeyihiin wakadalika alxanafiya ku saabsan waxay wahaabeen shirki u taqaan inuu shirki yahay oo u gaalnimay oo diinta lagaga baxaya waajibna ay in lala dagaalamo hada wabilahi towfiiq